bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim walaalkeen sheekh bashiir axmed layli waxauu yar cajizan oo hindiya yar gaaray baaritaan iyo cisbitaal u yar tegay in sha allahu ilahay waxaan ka baryaana caafimaad inuu ku soo celiyo cajiska iyo xanuunka lagu sheegayna ilaahay uu caafimaad ugu bedelo isagoo nabad ahoo saalim ahoo guulaystan uu soo noqdo ilahay noo caafiya in sha allah bsmi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لilaahi rab العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وsaxbih أجmaعiin allahuma اnfacna ma clamtna وclimna ma ynfacuna wزidna cilma qala الإimam abu الxusein muslim بn xajaaج bn muslim اlgushayriy naysaburi raximah اllah وxadaثna cubayd الlahi bn mucaad الcambari وxamid bn cmar الbakraawi ومxamed bn cabdالأعlى جميعا عن المعتمر بن سليمان ولفظ لبن معاad قال xدثنا المعتمر xدثنا أبي عن أبي عثمان وxدث أيضا عن cبدالرحمن بن أبوبكر waa ka waramay qاaل cبدالرحمن wuxuu yidhi كuنaa mعa النبي nabiga maciisaanayn صلى الله عليه وسلم cبدالرحمن بن أبوبكر بن الصديق waa صحaabiy بن صحاaبي qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn maca anabiyi nabiga maciisa sala allahu calayh waaalih wasalam halaahiina wa mia halaahiina wa mia ayaanan ahayn tiradaanada yacni boqol iyo soddon boqol iyo soddon baan ahayn oo tirada laba siba waa loo akhriyaa min alyamiini ila alyasaar aw min alyasaari ila alyamiin marka la qoraayo iyo marka lagu hadlaayaba marka mia wa alaaiin aad tidhaahdo oo min alyasaar ila alyamiin ah markii la qorayana loo qoro iyo in la dhaho alaaiina wa mia oo min alyamiini midigta in laga bilaabo bidix loo wado boqol iyo soddon baan ahayn faqaala anabiyu nabiga calayhi salaam baa wuxuu yidhi hal maca axadin qofna axad maciis ma yahay oo minkum idinkaynaga mida dacaamu raashin waxaan idinkaynaga mida oo raashin haya wax la cunahaya madcuum ma jiraa faidaa maca rajul marka safar bay ku jiraan bacda riwaayaat sida ishaartay faidaa maca rajuli nin maciis waxaa ahaaday saacun suus oo min dacaamin raashina aw naxwu wax la mid ah oo ama u dhow ayuu sheegay wax yarow raashin ahoo laba kiili iyo wax saas oo kale ah faujina shaciirtii iyo dhacaamkii baa la cajiimeeyey yani intii la shiiday baa haddana la qooshay oo laga dhigay cajiin si looga dubo khubsi iyo kibis iyo looga dubo kibis looga dubo uma jaa'a rajulu nin baa yimid mushrikun gaal ah mushcaanun timihiisuna ay kala firirsan yihiin mutafariqu shacar timihiisu ay kala tegsan yihiin dawiilun dheer ayaa yimid bikhanamin ari yasuuquha uu kaxeenaya ayuu la yimid ari buu kaxeenayaa markaasuu saxaabadii iyo nabigii meeshay fadhiyeen la soo galay faqaala anabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu ku yidhi abaycun ma beec baa adhigan oo iib miya ah am catiyatun mise waaba siismo oo hadiyaad u keentay aw qaala wuxuu yidhi am hiba mise waa hibo <clears throat> faqala wuxuu yihi laa maya hibi iyo cadiyo midna ma ahee bal baycun beec weeyaan haddaad iga gadanaysaan iib weeyaan buu yidhi faishtaraa minhu nabigaa ka gaday calayhi salaam shaata neef adhi oo adhigii ka mid ah fa sunicat neefkii baa la hagaajiyey oo la kariyey oo la sameeyey wa amara rasuulu ullah rasuulka calayhi salaam wuxuu amray bisawaadi albatni beerkeedii neefka beerkiisi madoobaa an yushwa in la solo beerkiibu wuxuu yidhi si gaar ah beerka intaa ka soo bixisaan sola hilibku in biyo lagu kariyey iyo in dab la saaro oo solay laga dhigo labadaa wey <clears throat> qaala wuxuu yidhi saxaabigii cabdiraxmaan aha waayamullaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa min athalaathiina wa mia boqol iyo soddonkii nin ma jiro ilaa xaza lahu rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu u gooyey xuzatan waslad xuzatan waslad yani xuzatan ay qica qica gabal baa loo gooyey min sawaadi badnihaa neefkii adhayga ahaa beerkiisi ka mida loo gooyey waa beerkeed ogtay intuu leeyahay yaridiis yaa boqol iyo soddon nin nin walbaba waslad looga gooyey <coughs> nin walbaba beerkii baaba intaan neefkii kale la gaarin beerkii baa ilaahay barakadii geliyey oo boqol iyo soddon nin nin walbaba uu ka helay cad fiican oo beer ah ayuu helay in kaana shaahida boqol iyo soddonkaasi hadduu qofku joogo xaadir yahay acdaahu nabigaas siinaayay wa in kaana qaa'iman hadduu maqan yahayna khaba'a lahu waa u dhigaayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam yacni nin ka qaday ma jirto ka maqanna waa loo dhigay ka joogana fartaaba laga geliyeyba waa loo dhiibay qaala wa jacala nabigu wuxuu yeelay hilibkeedii qascatayna laba xeedho hilibkii neefka ariga laba xeedhaa loo qeybiyey fa akalnaa minhumaa labadii xeedho ayaan ka cunnay hilibkaha boqol iyo soddon wax yar ma aha neef ariana waad garanaysaa qadarkiisa fa ajmacuuna dhammaan washabicna waan ka daragnay <coughs> wa fadala waxaa soo haray fadla wafadala fi lqascatayn labadii xeedha waxaa ku soo hadhay hambo ayaa ku soo hadhay fa xamaltuhu cala albaciir ritiga neefkii geelaha baan saaray ow kamaa qaala ama siduu yidhi ow qaala waa yidhi kamaa qaala ow kamaa qaalada lafdigii haddii laga yar shakiyo oo macnihiina aada hubto ayaa loo isticmaalaa kanna waxay xoojinaysaa xadiistii xalay aan soo maray kuna saabsaneed mucjizaadkii nabigae ka daahiray cuntadii yareed ee barakowday ee ilaahay siyaadiyey taasna waxay tusaysaa nubuwada iyo risaalada nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo inuu yahay xaq taasi ayaa yaqiin iyo iimaankii uu sii kordhaya marka waa barakadii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo aad u fara badneed cuntada cabitaanka noocyo kala duwan oo mucjizaada oo nabiga ilaahay ku ayiday oo fara badan in badan buu imaamu muslim raximah llah fi saxiixihi ayuu ku keenaya qaala xadaanaa cubaydullahi bnu mucaad alcambari waxaamid bnu cumar albakraawi wamuxamed bn cabdilcla alqaysi kulhm can lmuctamir walafdi bni mucaadin xadaana muctamir bnu sulaymaan buu yihi qaal qaala abi aabahi wuxuu yihi sulaymaan ibnu darkhan taymi xadaana abu cuثmaan annahdi cabdiraxmaan bnu mil anahu xadahu cabduraxmaan bn abubakr buu u warramay ana asxaaba xadaahu waxaa u warramay cabdiraxmaan binu abi bakar baa u warramay ana asxaaba sufa nimankii asxaaba sufada la dhihi jiray sufadu waa meel daash ah ama muxuu ahaa darse ah oo masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ku dheganaa masjidka nabiga ku dheganaa dhinaca masjidka laga soo galo ee hadda xujrada caaishae nabiga ku xabaalan yahay halkaasay ku taali jirtay sufada asxaabu sufa niman la dhaadegi jiray meesha ay fadhiisanayeen ee teendhada ee muxuu ahaa darsadaheed yaa magac looga dhigay sida saqiifatu bani saaciida oo kale ayaa magac looga dhigay marka niman dalabatulcilmi ah oo asxaabta rasuulka ka mid ah oo adduun aan shaqo kulahayn oo beerahana aadin suuqana aadin yay ahaayeen oo cilmigu meeshaa ku barta muslimiintoo dhan bayna marti u ahaayeen reer madiine ah anna asxaaba sufa kaanuu waxay ahaayeen naasan dad fuqaraa fuqaraa waina rasuula allah nabiga calayhi salaam qaala wuxuu yidhi maratan mar mar buu iclaan nabigu iclaamiyey wuxuu yidhi man kaana cindahu dacaamu ithnayn laba qof cunto ku filan qofkii haysta falyadhab hala tago biabiaaliatin bialaaatin baa qora meeshan bihaaliatin ayaa riwaayooyinka kale caddeynaya saasaana fiican bihalia riwaayat albukhaari iyo falyadhab bihaaliin bihaaliin mid saddexaad ha kaxaysto soo laba qof reerkiisa kama koobna oo cunto laba qof oo ku filanna muunan karsanin qof saddexaad ardada dalabatul cilmiga cilmiga barata ha ka kaxeeyo oo ha jalo oo cuntaha soo siiyo liannahu waxay u taagan yihiin maslaxa caama maslaxa caama oo ummaddao dhan udhaxaysa in cilmigii la xumbaaro in shareecadii la barto in jahrigii laga baxo in miiraadkiiiyo dhaxalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam la helo dad mar walbaba gacanta ku haya si diintu ayna u baabi'in waa maslaxat ljamiic waa maslaxa dadkao dhan u dhaxaysa oo laga maarmaana haddii fardulkifaayihii ayaga ay qaadeen oo waajibkii ayaga ay la wareegeen oo cilmigii ay qaateen oo xumbaareen oo wakhtigooda u soo hureen ummadda inteeda kale ee adduunyada iyo danaha ku mashquulsan dadka noocaasa waa inay ka warhayaan oy kafaalo qaadaan ooy ogaadaan oy ugu kaalmeeyaan cilmiga iyo shareecada bariddeeda waxayna soo gelayaan cilmu yuntafacu bihi qofkii cilmiga baranayay haddaad garab u noqoto cilmigaa oo u kaalmaysay ajir baad ka helaysaa adiguna falyadhab bihaaliin waman kaana cindahu dacaamu arbaca afar qof cunto ku filan qofkii haystana falyadhab bikhaamisi mid shanaad ha kaxeeyo bisaadisin mid lixaad ha ku daro aw kamaa qaala qaala waina abaa bakar cabdiraxmaan wuxuu leey abubakar sidiiq o aabihiis jaa'a wuxuu la yimid bialaaثatin saddex buu asaga soo kaxaystay amarkaa nabiga iyo iclaankaa nabiga ma aha sideenoo kale wacdi intaan iswacdino laiska dareeraya ma ahee markaaba dhaqangelinta iyo qalinka lagu duugi jiray markaaba waa la dhaqan gelin jiray islaamnimadu tadbiiq iyo ku dhaqan bay ahayd markaasaa markiiba loobama kala kicinba ninba dadkii meesha fadhiyey waxbuu ka kaxaystay abubakar saddex buu kaxeeyey wandalaqa nabiyullah nabiga ilaahi calayhi salaatu wasalaam asaga wuxuu la tegey bicasharatin toban ajwadu nnaas dadka ka ugu deeqsisan buu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa kaxeeye toban buu kaxaystay saxaabadii xertaheed ardadaheed wa abuubakarna bialaatin baan uu soo sheegay saddex qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan fa huwa shaniga iyo xaalku wuxuu yahay abuubakar saddex buu qaatay saddexda wuxuu u qaatay buu rabaa inuu kuu yar tacliiliyo wuxuu leeyahay fa huwa shanigu waxaa weeye ana aniga iyo waa abii aabbahay iyo waa ummi hooyaday saddexdaanadaasaa reerku ka koobnaa fa huwa shanigu waxaa weeye ana riwaayooyinka nusakhda qaar wa ana bay qorayaan waa ana wawaasi waxaa weeyaan waa silo wey ziyaado wey waana khada fa huwa shanigu waxaa weye macnihina waa qaribaya fa huwa shaniga waxaa weeye uu xaalka abubakar ku xumbaartay inuu saddex qof qaado saddex buu reerka ka koobnaa fa huwa waxaa weeye xaalku ana aniga iyo wa abi aabbaha iyo wa ummii hooyaday yaa kaa kunnaa fi yaa guriga ka kooban oo reerka joognay saasuu saddex u qaatay walaa adri ma ogi buu leeyahay raagugu hal qaala cabdiraxmaan inuu yidhi wamraati iyo xaaskaygii iyo wakhaadimun khaadim bayna beytina gurigga anaga iyo wa beyta abibakar udhexeeyo xaaskii iyo abubdiraxmaan iyo khaadim reerka ah, reer cabdiraxmaan iyo reer abubakar udhexeeya oo u wada shaqeeya u wada khidmeeya intaa inuu yidhina iyana ma howe ayaduna waa shaki baa ku jira abubakar marka intaasuu kaxeeya calaa kulli xaal saddex qof qaala wuxuu yidhi wa in abaa abubakr tacashaa wuxuu cashay cinda anabiy sala allahu calayh wasalam abubakar saaxiibkii nabiga calayhi salaam mayna kala faaruqi jirin xataa xilliga cishaha kadib ay dadku aynan wada joogin nabigu ku hari jiray oo waa isjeclaayeen jeceyl dheeraada oo inta kale dadka uuna jeclayn buu nabiga abubakar jeclaa nabiga calayhi salaam buu la casheeyey marka horena waa sii dardaarmo wuxuu yidhi aniyaan laysugin caawa martidaas hayadee saddexdaa halla marti qaado cabdiraxmaan buuna xilki saaray oo mas-uul oga dhigay waina abaa bakar tacashaa cinda nabiyi nabiga calayhi salam agtiisu ka cashay uma labitha waa joogay xataa sulliyat alcishaa cishaha ilaa laga tukaday ayadoo cashada waxay cuni jireen qabla alcishaa sidaasaynan caafimaadka ku jiro adibaduba hadda ku naseexeeyaan nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa hadyigiisa khayru lhadyi buu ahaa calayhi salaam si walba markii laga hadlaayo nolosha xataa marka cuntada cishaha kadib la cunaayo kadib waxda muddo yar kadibna sariirta lagu saaxanaayo caafimaadka oma fiicna caafimaadka oma fiicna xanuunada faraha badan ee dheefshiidka iyo gaasaska iyo waxyaalaha badan laga hadlaayo ayay sabab u noqon kartaa saas darteed waxaa fiican in qabla alcishaa la casheeyo kadib deena cishihii la aado laga soo noqdo oo loo so socdo oo waakadaa saasay adabada ku naseexanayaan <clears throat> waa hadday kuu suurowdo wey xataa suliyat alcishaa ceshihii ilaa laga tukaday buu nabiga la joogay waa la casheeyey uma rajaca waa soo laabtay falabia nabiga ala sla heshiis markuu la tukaday dana guriga nabiga lagu soo laabtay xataa nacasa rasuulu llahi sala allah alay slam ilaa nabiga uu ka lulmoodo fa jaa jaahu markaasuu abubakar soo tegay oo yimid gurigiisii bacda maa madaa min alleyl habeenkii intuu ka tegay maa sha allahu intuu ilaahay qadaro qaala lahu imra'atu amin <clears throat> dambaba waa ka oo sidii u fadhida gurigiisii fadhida islaantii baa deen hadal kala hor imaatay waxay ku tidhi waa umurumaan maa xabasaka maxaa kaa xabisay oo kaa reebay oo kaa xanibay can adyaafika martidaadi ow qaala dayfik martidaadii maxaa kaa reebay dayfik haddii la yirahdana jamcan bay faaideen cumuum mufradun mudaaf baa la dhahay martidii maxaad ooga daahday ood ooga hadhay ood ooga xabisantay qaala markaasuu cabdiraxmaan abubakar wuxuu yidhi awamaa cashaytiihim soo casho maadan siinin qaalad waxay tihi aba way diideen xataa tajiya inaad ka imaato waan siinay waxay dhaheen guriga ninkii lahaa ilaa uu noo imaado cunto afka saari mayno <clears throat> ayaguna waxay lahaayeen ijtihaada oo waxay islahaayeen dadkii cuntadii oo dhan ba inay siin doonaane abubakar iyuna qadin bay ka ahayd martidu marka qad caraduu calayhim faghalabuuhum qad caraduu way u bandhigeen wiilashii cabdiraxmaan iyo dadkaad oga dardaarantay calayhim martidii cuntada waa u bandhigeen faqalabuuhum waa ka diideen oo waana ka qaalib noqdeen yeeli mayno iyo naga yeela maya siay isku wadeen ayagii baa qaalib noqday inaan cuntada la siinin ilaa uu ka imaada abubakar qaala fadahabtu ana anaa tegay buu buuli cabdiraxmaan wuxuu le fadahabtu waan tegay ana anigu abubakar shanqadhiisii markaan maqlay inuu icanaanan doonaan ogahay fakhtabaatu markaasaa meel isku qariyey buu yidhi wa qaala markaasu abubakar wuxuu yidhi yaa unhar unharow yani doqonow wey doqonkii awey ah areen ku oga arrintan jadaca waa san jaray wasaba waa cay jadaca waxaa loo jeedaa ay daca calayhi bijadci unuuf uh, anfi sanka lagaa gooyo faraha lagaa jariyo jadacada waa sidaas jadaca waa habaaray sanka jarin wasaba waana caayo waa canaantay wa qaala aabbuhuna ilmihiisa waa idbin karaa waana canaanan karaa arrimahaasi waa arrimo iska dabeeci oo jira qofka markuu caroodo carada ka tanbadatana hadallo marka caadiga layahay aan lagu hadlin baa ka soo baxa marka fajadaca wasaba wa qaala wuxuu yidhi kuluu cunaa laa hanii'an buu yidhi soo maarti caradii meeshii la gashay meeshii la dhihi lahaa kuluu hanii'an mariia kuluu hanii'an mariia cuna cuntada mid hanii'a oo boogaasiya caafimaad leh hunguri mar leh oo aad ku naaxdaan allah inaga dhigay meeshuu dhihi lahaa iyo wuxuu yidhi laa hanii'an ha ku dhargira ha ku bogaadina ha ku noolaanina ee sunka qaada cuna cuntada maxaad iga sugaysaan <clears throat> wa qaala markaasu wuxuu yihi wallahi baan ku dhaartay haddaad anii isugayseen laa adcamahu abadan weligay inaanan cunayn afkaa ma saaraya haddaad ani isugayseen ayagana markaasay dhaarteen wallahi ma annagana cunaynin bay dheheen umu rumaan xaggaasa ka dhaartay waxay tahay anna ma cunaayo qaala markaasuu wuxuu yidhi abubakar fa ayom ullaahi qaala marka xadiidka waa mukhtasar isagoo dher buu noo imaan doonaa hadduu dhaarteen qolo walbaba abubakar wuxuu yidhi waxaan waa maxay dhaartan shaydaan bayba ka ahaatay dhaartiisii buu ka soo noqday ilaa aad cunto cuni meennadii asagii baa tanaasulay waayahay cuna waa cunay marka qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan fa ayaamullah ilaahay baan ku dhaaranay maa kunaa naakhudu maanan qaadaynin min luqmatin afgelis saa ogama soo qaadno xeedhada ilaa raba waa soo ziyaadaya min asfalihaa hoos agtaru wax ka badan minha waxaan qaadnay saa hadda cuntada loo qaada waxbaa gadaalka ka soo darmanaya waxbaa ku soo kordhaya xeelada waa uu soo kaxaysaaba wax nusqaami oo hoos u sii degiba maba ahaba qaala xataa shabicnaa ilaan ka dharagnay wasaarad ay ka noqota iyaduna xeeradii akara wax ka badan mimaa kaanat siday ahayd wax ka badan qabla daalika intaan lasoo dhigin ka hor intaan lasoo dhigin siday ahayd ka hor ka badan ayayba noqotay oo waa ka sii badan tahay xeeradii waaba sii buuxsantayba barakaa ku dhacday fa nadara ilayha abuubakar abuubakar baa saa u fiiriyey weelkan asaga ayna isbaraynin raggan intaas ay aggi xagga kaga jiraan ay gurayaan ay cunayaan in isbeddel balahayne kaba sii darayso ayuu arkay fa idaa hiya kamaa hiya siday ahayd oo aktaro kaba badanba weeyaan haddii la dhergay qaala liimra'atihi markaasuu islaantiisii la hadlay umurumaan oo ku yidhi yaa ukhta bani firaas waa qowskii gabadhan ka dhalatay wey reer bani firaas gabadhan ka dhalatay walaasha walaasheed ahow maa haadaa yaa ukhta bani firaas bani firaas walaasheeday yani dadka midda walaasha u aheeday maa haadaa waa maxay weelkan saxankan iyo xeeradan iyo cuntadan waa maxay aan nusqaamaynin bal fiili bal qaarad markaasi intay fiirisay waxay tihi laa nusqaam waa ka fogtaa ma nusqaamin wa qurati cayni baan ku dhaartay qurati cayni haddii hoos dhabo marka waxay noqonaysaa maqsuum bay noqon wa qurati cayni ishaydii qawsigeedii baan ku dhaartaye qasam iyo dhaar bay noqotay marka waa intaan la nahiyin in ilaahay khayrkii lagu dhaarto ama waa hadal carabkooda iskaga dureeray ayaa la dhahaa lahiya xeerada ama saxanku alaana hadduuba aktaru ka badan minhaa xeerada qabla dalika hadda ka hor bialaai miraar saddex jibaar iyada xeeradu sii maaratay hirib iyo cuntadeedii iyo raashinkeedii uu sii batay ayay tihi qaala faakala wuu cunay minha abubakar waxbuu ka cunay wa qaala wuxuu yidhi inamaa kaana dalika min ashaydaan dhaartii intaan dhaartay adii kala dhaarateen si cuntadiiba meeshaasi khilaaf loogu kala kaco shaydaan buu ka ahaaday yacni wuxuu la jeedaa waxa shaydaanka uu sababay yamiinahu dhaartii uu dhaartay asaga iyagoona ku raaceen tuma akala minha luqma haddana hilib luqmuu ka cunay waa xoogow xadiidka waa isku noqnoqonaya waa la wada cunay uma xamalahaa ilaa rasuulillah nabiga calayhi salaatu wasalaam buu u qaaday xeedhadan xeero caada ma aha baraka ku soo degtay nabiga calayhi salaam xaggiisuu geeyey fa asbaxad cindah nabiga agtiisii kuwaa ku waa la daboolay qaala wa kaana baynana wa bayna qowmin annaga iyo qolo kale oo wafdi ah oo meel kale nooga imaanayo caqdun ballan iyo heshiis baa noo dhexeeyey inay muddadaa imaadaan famada alajalu muddadii ayadaheeda la igmaday ee laysku ogaa ee madashaheed ayaa la gaadhay oo xilligii baa la gaadhay mada waxaa la gaadhay oo dhaafay alajalu muddadii waa la gaadhay way imaadeen baa ku jirtay marka muddadii haddii la gaadhay way imaadeen marka hadday imaadeen waa dad fara badan wey facarafnaa waxaan u tacriifinay carafnaa ee jacalnaahum curafaa jacalnaa lahum curafaa waxaan u yeelnay curafo itnaa cashara rajulan labiyo toban nin dad badan bay ahaayeen dadkii badnaa marka waxaa laga dhigay gudi gudi kooxkoox labaiyo toban oday cariifka waxaa la dhahaa midka kaaba qabiilkii iyo odayga iyo jiifka iyo kuwaasaa curafo la dhahaa marka dad fara badan bay ahaayeene labaiyo toban nin baa la yiri ku daba ku fayla labaiyo toban cariif ama jiif baa loo sameeyey mid walbaba intaasoo khalqiga ku daba faylay marka facarafnaa itnaa cashara rajula labayo toban nin baan cariif oga dhignay ama jiif ama oday qabiil maca kulli rajulin nin walba oo labayo tobanka ka mida oo minhum labayo tobanka kamida mida dad baa maciisa ahaaday marka waa labayo toban madax oo madax walbaba intaasoo dada ayaa aayaa la fadhiya allahu aclamu uu og yahay ilaahay kab maca kulli rajul nin walbaba inta maciisaa ilaahay baa garan caddad fara badan ayuu nin walbaba wataa ilaa anahu bacaa waa diray maca dalika macahu macooda ayuu nabiga calai slam raashinka u diray wax kastaba ha badnaadaanee xeedradii unbaa loo diray fa akaluu way cuneen minhaa xeedradii ajmacuuna dhammaantood waana ka dhergeen ow kamaa qaala suu yidhi macnahooda waxaa weeyaan un barakadaas iyo ziyaadadaasi nabiga calayhi salaamna waa ka dhacday saxaabatu rasuuliillaahina waa ka dhacday barakadaasi iyo muxuu ahaa karaamadaas marka saxaabada waa karaamo nabiguna waa mucjizo sala allahu calayhi waaalih wasalam mucjiza u tahay mucjizaadka nabigana waa fara badan yihiin ama cunto badatay ama biyo batay ama muxuu ahaa mucjizaadkii faraha badnaa ee eh, mxuuaa eh, dayixii kala dilaacay iyo ha ahaado ama way fara badnaayeen qaar baa arki doonaaba geeda xataa nabiga calayhi salaam iska dabagalay oo raacay oo suu rabay uu iskugu kaankeenay ayadana waa jiraanoo muslimaba keeni doonee insha allah waxaa weeyaan way fara badan yihiin saxaabadana ayaguna waa farabadan tahay karaamaadka ka daahirtay karaamatu asxaabi rasuuliillaah ee ay tanba ka mid tahay abubakar ay ka mid tahay qaarkood ulahay wateen in ilaahay nuur nuur u geliyey <clears throat> ay iftiimeen oy waddada ku mareen iyo mugdiga ay ku mareen ay ka mid tahay sida cabaad binu bashir iyo useyd binu xudayr ay ka mid tahay qaarkood dhawaaqooda in meel bini aadan unu gaadhsiin karin sawdkooda laga maqli jiray sida cumar binu khadaab radia allahu canhu ninkii la dhihi jiray saariya uu la hadlay isagoo ard اciraaq joogay yaa saariya اljabal ayuu yidhi dhul fog buu joogay saariya saariyow cadow bay ishayeed gaaladii marka wuxuu isagoo mimbarka saaran unbaa laga maqlay isagoo le yaa saariya aljamal saariyow buurta buurta xaggeeda ku carar xagga buurta dabada saaro dhabarkayaa lagaaga imaanin saariyihiina waa maqlay oo buurti buu dhinaca geliyey markaas waxaasoo dhanba min karaamaati alawliyaa ayay ka mid tahay waa asxaabu rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam min awliyaa illaahi dadka awliyada ilaahay ee ugu sar ugu horeeya yayna ka mid yihiin ayb qaala waxadaanii moxamed bn muhana xadaanaa salim bn nuuxi alcaطa can iljurayriyi saciid can abi cuhmaan annahdi can cabdiraxmaan bin abubakr qaal nazla calaynaa adyaafun lana waxaa nagu soo degay oo namartie marti adyaafun marti lanaa annaga qaala wuxuu yidhi wa abi aabbahay abubakr wuxuu ahaa yataxadau ilaa rasuuli nabiga calayhi salaam buu la sheekaysanayay min habeenkii qaala wuxuu yidhi fandalaqa waa tegey wa qaala markuu tagay oo xagga nabiga aaday abubakar wuxuu yidhi yaa cabdaraxmaan cabdiraxmaanoo u furuq sii oo u dhur u rid min adyaafika martidaada cuntada u rid oo sii oo aniyaa laysugid qaala falamaa amsaytu markaa galabaystay xilligii la cashayn jiray maqriboodkii ji'naa biqiraahum martiqaadkii iyo martisooryadana u talagalnay ayaan oola imaanay biqiraahum wixii lagu martiqaadayey ee sooriyadeed baan u keennay qaala fa abow way naga diideen aw abubakar ma joogo annagana cuni mayno faqaaluu waxay dheheen xataa yajiya ilaa uu ka imaado abuu manzilinaa gurigana nagu martiqaaday ninkii lahaa oo cama macana uunana cuno cuni maynay dheheen annaga ah, hadhow asagaa qadaya qaala faqultu lahum waxaan ku yidhi inahu rajulun xadiid abubakar waa nin adag nima yahow dhib hana gelinina khilaaf iyo kiis aan ka bixi karin qorta hanoo gelinina abubakar hadhow annaga ka baxsan mayno wax kastay tahay idinkoo meeshii aan cuntacin hadduu imaado reerka waa gebagebo inahu rajulu nin wey xadiidun adagoo bir aho adagoo lagula boodi isagoo lagu yaqaano abubakar suhuula iyo muxuuha deganaan iyo dabeecan macaan laakiin markay timaado mawaaqifta qaar iyo xoogow khalad oo loo baahnayn uu arko oo ka dhex dhexkacay mowqif adag buu qaadan jiray wa inakum idinku in lam tafcaluu haddayna naga yeelin oo cuntada aynan cunin khiftu waxaan ka baqay an yusiibanii minhu inuu i gaadhsiiyo adan dhibaato sidaas darteed nimayow aniga badbaadiya cuntadan cuna qaala fa abow waa ka diideen falamaa jaa'a markuu abubakar yimid amin dambe lam yabdaa bishayin kuma bilaabin wax awala ka horreeyay minhu martidii intuun wax kalaba bilaabo martidii buu ku leexday faqaala wuxuu yidhi afaraqtum min adyaafikum martidii ma cuntadeed ma siiseen qaala faqaaluu waxay dhaheen laa maya maana siinin wallahi baan ku dhaaranay maa faraqnaa maanan siinin oo maanan rogin oo maanan ridin qaala alam aamur cabduraxmaan cabdaraxmaan alam aamur miyaanan amrin cabdaraxmaan wiilkii habakar uu dhalay miyaanan amrin inuu martida cuntada sii siiyo qaala wuxuu yidhi watanaxayta cabdiraxmaan baa wuxuu leeyahy watanaxaytu canhu waan ka fogaaday meeshii uu taagnaa waan ka gabaday faqaala wuxuu yidhi yaa cabdaraxmaan waa u dhawaaqay cabdiraxmaanow qaala fatanaxaytu waan sii gabaday oo waan qarsooday qaala faqaala wuxuu yidhi yaa kunfar doqonkiiow aqsamtu calayka waan ku dhaariyey ilahay baan kugu dhaariyey in kunta tasmac haddaad maqlaysa sawti hadalkayga ilaa ji'ta i imow wax kale kuma banaana inaad iimaata mooyeene haddaad imaqlaysa imow buu yidhi dhaar waa dhaartay ibraaru miqsam baan mari doonaa ama alqasam dhaarta qofka hadduu dhaartay in loo baarifalo soo bax buu yidhi waa soo baxay marka qaala faji'tu markaasaan u imaaday faqultu waxaan idhi hadal buu kala hortegay sida waxba loo gaarsiininba asagoo bannaankaa taagan buu dhawaaqay wallaahi baan ku dhaartay maalii dambun anigu dembi melihi haaulaa'i adyaafuka waa kuwa martidaadii fasalhum bal weydii qad aataytuhum waan oola imaada waan u keenay biqiraahum martiqaadkoodii fa abow ayagaa diida yadcumu inay cunaan xataa tajaa'ilaa adi aad ka imaad aday kugu xidhan yihiin way arrinta ku xidheen qaala faqaala wuxuu yidhi abubakar maa lakum maxaa idiinku dhacay idinkan martida ah allaa taqbaluu inaynan aqbalin cannaa qiraakum qofka martidaa ah wixii loo geela inuu qaataa oo ida bidsadaan la reebaye maxaa arrimaha ina geliyey qaala faqaala abubakr baa wuxuu yidhi fawallaahi laa adcamhu ila leyla caawa afkaa wax maabsaarayo meesha ka cuni mahayu ka wada xagga nabiga ka soo ceshay qaala faqaaluu waxay dheheen fawallahi baan ku dhaaran annaguna inaan laa nadcamhu cunayna xataa tadcamana ka cunto haddaa adig reer kale aan cuntadaynana cuni annagana cuni maynay dheheen dhaar dhaar ka horgee bay noqotay tanaasul hadduu imaan waayo cuntada meeshaasay ku baari martidiina gaajay ku tegi qaala famaa ra'aytu markaasuu abubakar qaala wuxuu yidhi famaa ra'aytu ma arkin ka shari shar oo kale ka leyla caawa oo kale qadun weligay ah, ka shari yacnii shar ka leyla caawa oo kale sharta aan arkay oo kale qadun weligay ma arkin inaan ana dhaarto idinkana dhaarataan sidan aan iskugu xanimno iskugu rafaadno arrintan oo kale weligay ma mar waxaan waa share waase waylakum inkaar mooyin maa lakum maxaad leedihin allaa taqbalu ayna nooga aqbalin canna xaggana qiraakum martidiin martiqaadkiina maxaad nooga qaadan laadihiin qaala uma qaala wuxuu yidhi ama aluula dhaartii aan dhaartay aluulaa dhaarteedii hore ani aan bilaaboon dhaartay fa min ashaydaan bay ka ahaatay cara ka keentay abubakar hadday dhaheen waan ku sugayna inuu tanaasulo cuntada la cuno u bismileeyey ahayd marka wuxuu yidhi dhaartaydii shaydaan bay ka ahaatay oo arrintan ka dambeeyey caro i geliyey ilaa ana alqadabka shaydaanku ka ahaday caradu halumuu qiraaku keena bal martiqaadkiinii qaala faji'a bidacan cuntadii baa la keenay fasamaa bismi illaahi buu yidhi fa akala waa cunay ayaguna waa akalu way cuneen isagay ku tacliiq bay ahaayeen dhaartooda dhaar tacliiqay ahayd qaala falamaa asbaxa markuu waagi baryey qadaa cala nabiy nabiga calayh salaam uu ku kallahay faqaala wuxuu yihi ya rasuula allah baruu waxaniftu ayagu dhaartooda way u baarifaleen oo waxay dhaheen ilaa abubakar uu ka cuno wallahi baanan cunaynin sidii bayna noqoto ayagu anigii igu xidhnaayeenoo haddaan cuno ayagu dhibaato ma soo gaarin dhaartooda way fushadeen waa u faleen waxaniftu anaa dhaarteeda ku dembaabay oo wixii aan ka dhaartay khilaafay qaala wuxuu yidhi fa akhbarah waa u warramay nabigu ugu warramay oo wuxuu yidhi sidaa dhacday oo sidana dhacday oo saasay aheedoo faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi bal anta adiga abaruhum adaa ka baarisan oo ka baarinimo badan wa akhyaruhum adaana ka ikhyaarsan buy nabiga alayh isalaatu wasalaam ah, inuu qofka dhaartiisa ku taagnaado oo uu ku madax adkaado wixii khayr ahaa iyo wanaag ahaa waan dhaartay ay kaga tagto waa laga fiican yahay waxaa ka fiican inuu dhaartiisii ka laabto kafaarowun aayar uu guto dhaarta waxaa loo hayaa xal baa loo hayaa xalkeedu waa kafaaro gudwe kafaarada haddaad guto toban miskiin quudiso ama saddex beri soonto kafaaradii dhaarta waabaa kaa dhacday danahaadii kaa xanilnaaye kaa xidhnaa inaad martaa la rabaa taasaa biriga ku jira iyo khayrku bal anta abaruhum wa akhyaaruhum qaala wuxuu yihi walam tabluqii kafaara ima soo gaarin wax kafaaraa buu leeyahy inay inuu kafaaro gutay abubakar ima soo gaarin marka cadam albalaaq kama dhigna inuuna kafaaro gudanin liannahu waxaa la ogyahay qofka dhaartiisa hadday tahay yamiinun muncaqida oo dhaar qalbiga ka soo gooday ay tahay laabudda min kafaara laa yu'aakidukum allahu billagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakidukum bima caqadtum alaymaan bimaa caqadtum alaymaan wixii dhaaroo la caqdiyo la gunto oo wax carabka uu iska soo tuuray aan ahayn kafaaro in la gutaa la rabaa laabudda min kafaara marka cashara masaakiin min awsadi maa tudcimuuna aliikum ama radbixin ama muxuu ahaa cidqu raqa haddii kale soon saddex beri baa la soomayaa baabu wuxuu ku saabsan yahay fadlu lmuwaasaat xiriirinta fi acaami cuntada laisku xiriiriya alqaliili yar cunto yar haddaad haysato keligaa ha la jeedsanina halagula cuno wa ana dacaama litnayn laba qof cuntada ku filan yakfii wuxuu ku filan yahay baahi tiri aalaaa saddex qof iyo wanaxwi dalik saddex iyo wixii lamid oo afar ah markaa u dhow laba qof cuntada loo kariyey ee loogu talagalay inayna dhammaysanin bay u badan tahay oo ay cuntadii ixtiyaad iyo wax xoogow bay dadkii cuntada ku karsadaan marka xoogow waxay karsadeen baa ku hadhay digsigii saddex qof bay marka ku fillaan kartaa gaajada ka bixin kartaa barako ay ku wada gaari kartaa marka ha dhihi uun adiga laguguma talagelin sida reermagaalkii ay yeeli jireen qaarkood ama meelaha qaar ay yeelaan bajadka kuma jirtid adiga laguguma talagelin inaan la dhihin weeyaanoo wixii la bislaystay la karsaday dadkii ka imaadeen martiya soo dhowaada tafadaluu in la dhaho sidaasaa islaamka uu qabaa islaamka saasuu qabaa kuma jirtid adigii iyo garaamkaadi laguma darin ma aha wax nidaamka islaamka uu qaba ma aha wax wada cun iyo wax wada wadaag iyo wax yar haddii la wadaagi waayo wax wada weyn lama wadaago arrintaasaa innaga dhaqan noo ahayd xadaanaa yaxya binu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin can abi zinaa cabdullahi bnu dakwaan can alacraj cabdiraxmaan can abi hurayrata cabdiraxmaan adowsi annahu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llah rasuulka calayhi salaam wuxuu yidhi dacaamun itnayn laba qof cuntada ku filankaa fii alaaa saddex way ku filan taha oo gaajada way ka tiri wa dacaamu alaaa saddex cuntada loogu talagalay kaafil arbaca afar bay ku filan taha oo gaajada ka qaadi xadaana isxaaq bin ibraahim akhbarana ruux bnu cubaada xa waxadaana yaxya bnu xabiib xadaana ruux bnu cubaada xadaana ibnu jurayjin cabdilmalik qaal akhbarana abu zubayr moxamed binu muslim annahu samica jaabir bn cabdilaahi oo yaquulu le buu maqlay samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baan maqlo yaquulu leh dacaamulwaaxidi qof cuntadiis yakfi itnayn labuu ku filan yahay wa dacaamulitnayn laba qof cuntadoodna yakfi larbaca afar bayba ku filantahay laba jibaar wa dacaamularbaca afar cuntadood yakfi lamaaniya sideed bay ku filan tahay takhiiru leydi calaa dacaam cuntadood la wada cuna baraka kusoo degtaa gaashadana waa laga baxaa ilaahayna waa barakeeyaa wafii riwaayati isxaaq qaala rasuulu llah nabiga calayh salaam lam yadkur muna shee samictumuna dhihin qaala xadaanaa ibnu numayr moxamed qaala xadaanaa abi cabdullahi ibnu numayr qaala xadaanaa sufyaan xaw xadaanii moxamed bn muhana xadaanaa cabdiraxmaan can sufyaan can abi zubayr can jaabir bni cabdillah can nabiyi sala allah aleyh wasalam bimidli xadiidi ibni jurayjin qaala xadaanaa ibnu jurayj cabdilmalikin yahya bnu yaxyaadhe wa abu bakr bin abi shaybata wa abu kurayb wa isxaaq bn ibraahim qaala abu bakr wa qaala abu kurayb cafwan qaala abu bakr wuxuu yidhi wa abu kurayb abubakr iyo abu kurayb waxay dhaheen oo labada sheekh muslim ah xadaanaa bay u dhaheen siiqatu taxdiid bay wax ku wariyeen oo waxaa la dhahaa siyaqu ladaa wa qaala laakharaani kuwa kale waxay dhaheen akhbaranaa ayay yidhaahdeen xadaanaa baa ka xoog badan xadaanaada waxay faa'iidaysaa samaac iyo maqal iyo qofkan in isaga loo akhriyey ayay faa'iidaysaa akhbaranaadu ijaazada iyo qira'a cala sheekh baaba loo isticmaalaa marar akhbaranaa abu mucaawiya can axmed sulaymaan bni mihraam can abi sufyaan dalxa bni naaficin can jaabirin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi dacaamulwaaxidi qof cuntada lagu talagalay ama uu diyaarsaday yakfi litnayn labay ku filan tahay wa dacaamuulitnayn laba cuntadoodna yakfi arbaca afar bay ku filan tahay qaala xadaana qutayba bnu saciidin wcuhmaan bin abi shayba qaala xadaana jariir ibn cabdilxamiidi can acmash can abi sufyaan can jaabirin can nabiy sala allah aleyh wasalama qaal dacamu rajuli ninka cuntadiisa yakfii rajulayn laba nin way ku filan tahay gaajada way ka saari wa dacaamu rajulayn dacaamu rajulayni laba cuntadoodna yakfii arbaca afar waa ku filan tahay wa dacaamu arbaca afar cuntadoodna yakfii amaaniya waxaasoo dhanba waxaa weeyaan almuwaasaat almuwaasaat isxiriirin wax wada cun isla noolaasho takaaful ijtimaaci iyo walaalnimadii iyo in qofna uunan baahi u dhimanin qofna dhereg iyo tukhma iyo uuna u dhimanin muxuu ahaa inuu cuntadiiba kuba xanuunsadaba baabu lmu'min qofka mu'minkaa yaakulu waa cunaa fii mican waaxid hal xiidan ah waalkaafiru gaalkuna yaakulu waa cunaa fii sabcati amca toddoba xiidan ama toddoba muxuu ahaa calool xadaana zuhayr bnu xarbi wmaxamed bn muhana wacubaydllahi bnu saciid qaaluu waxay dhaheen ahbaranaa yaxya wahuwa alqadanu can cubaydillahi ahbarani naafic an ibni cumara can inabiy sala allah aleh wasalam qaal alkaafiru gaalku yaakulu fii sabcati amxaaq toddoba xiidan ama toddoba calool buu cuntada ku cunaa oo cuntada uu cuni sidii qofka markii muslimka loo fiiriyo toddoba calool waxal ahaan buu cunaaya gaalku walmu'minu mu'minkuse yaakulu waa cunaa fii macan waaxida hal calool ama hal xiidana ay wax ku cunaa marka arrintan waxaa weeyaan khilqadii lagama hadlaayo abuurkii lagama hadlaayo ilaahay addoommaha isku siibuu abuuraa kan gaalka ah berri buu soo islaamay calooshiisii dabagadoobi mayso isbedeli mayso xibnihii caloosha waa inteedii ee waxa laga hadlayo waxaa weeyaan waa akhlaaqda iyo dhaqanka wey gaalku waxaa weeyaan sharah iyo weynan iyo adduunye jeceel iyo hawadiisa ayuu mar walbaba ku socdaa muuminkase qanaaco iyo iimaan ayuu ku socdaayoo waxaa weeyaan adduunyada saa iskuma sii raacinayo wey wixii markaa ku filan hadduu cuno calooshiisana waa qaybinaya bixasbi bni aadam waxa weye luqaymaat wey yuqimna sulba qofka muuminka waxaa ku filan bini aadamka waxoogou afgelisyo oo dhabarkiisa toosiya fain kaana laabuda fauludun linafasihi lidacaamihi wauludun lisharaabihi wauludun linafasihi in sidaa loo qaybiyo wey muuminka mabda'iisii qaacidada uu ku socdo ee shareecadu u dejisay in calooshii saddexda loo qaybiyo inna cunto la geliyo inna cabid loogu talagalo inta kalena haddee neefsi baad u baahan tahay inaada cuntadii ku banjarin oodan la saaxanin oo yna tuhmo iyo muxuuha daaca qurun kugu dhicin iyo cudurro ayaa marka la rabaa tartiibkaasuu islaamka dejiyey gaalkuse waxaasoo dhan ooma muuqdee caloosha buuxi ayaa ku jirta laakiin markii adibadii iyo dhakhaatiirtii iyo nasaa'ixdoodii iyo xawaaradaasi ku saabsan muxuu ahaa aqoonta aqoonta ku saabsan iyo caafimaadka waxa u roon iyo waxa sixada ay ku jirto markii ay qaateen oo ay akhristeen way istartiibiyeen gaaladii way istartiibiyeen qaabkooda ay cunaan waxaa weeye inay cunto yar cunaan in xoogo kala cunaan in kale ay xagga sameeyaan waxyaal isku dheelitiran ay cunaan laakiin mar walbaba cuntada markay u baahdaanba inyar yar ay u cunaan oo mar walba afka wax ku hayaan oo dhereg badan oo hal mar la beegayo ayna samaynin xagga caafimaadkii bay ka faa'iidaysteen iyo adibadii iyo dhakhaatiirtii adibaduna waxay ka soo faa'iidaysteen hadyigii nabiga calayh salaam iyo xadiidkiisii ummaddii muslimkaheedna hadyigiina waa ka tageen nabiga calayh salaam naseexadii dabiibka iyo adibadana waa ka tageen gaas iyo marka calool xanuun iyo jiro iyo dhibaato iyo cayila loo baahneen oo culays mooyaan waxba u haynin ayaa ku habsaday marka waxaa weeyaan haddii hadiga nabiga loo noqdo sidaa wey laakiin hadiga haddii loo noqon waayo qofki ka faa'idaysani gaaladaabaa ka faa'idaystay wax badanoo shareecadeena ka mida a baa ka faa'idaysatay laakiin shareecadeena sidanay markaa ay asalkeeda ahayd in ninka muslimka uu tartiibsan yahay gaalkuna tartiibkaayo waxaasoo dhan ba uuna u jeedin hada huwa alasal saasaa asal ahayd وxadثna mحamed بن cabdاللahi بن نmayr qala xadثna abi xا وxadثna abubakr بن abi shayba qala xadثna abu usama وبن نmayr qala xadثna cubaydالlahi xا وxadثnii mxamed بن raafic وcabd بن xumayd can cabdiلرaزاqi qaal أخbarna mcmر can ayub kilahuma can naafic can iبn cmr can النabiy sl ل sلم bmثlhi وxadثna abubakr بn khلاad الbahili qala xadثna mxamed بن jacفri xadثna شhcb بن xajاaj can waqid بn mxamed بn زaydi anahu samca wuxuu maqlay naafican qaala naafic oo yidhi ra'aa ibnu cumara cabdulahi ibnu cumar baa wuxuu arkay miskiinan qof miskiina caadadiisa ibnu cumar wuxuu ahaa inuuna cunto cunin ilaa qof miskiina uu la cuno war walba gurigiisa dad masaakiinaha joogi jiray wax la cuni jiray marka miskiin buu arkay fajacala markaas u yeedho yidhi kaalay cuntada ayla cunjideen cuntadii markaasuu deena qaybiyey fajacala jacala wuxuu gudagalay yadacu inuu dhigaayo bayna yadayhi miskiinkiibuu cunto hortiisa dhigay waa cunay wayadacu bayna yadayhi hortiisu haddana dhigay waa leefay wixii oo dhanba qaala fajacala wuxuu gudagalay yaakulu inuu cunayo miskiinkii aklan cunid kaiiran fara badan cunid fara badan ayuu cunay wixii loo dhigaba waa leefayaa qaala faqaala markaasuu cumar cabdullahi bin cumar wuxuu yidhi laa yudkhilanna haada calaya midkan soo maartaan hartaan yuuna ii soo gelin mar kale masaakiinta ii imaanaysa ayaan lagu soo darin hadda kadib maxaa yeeley fa innii samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baan maqlo yaquulu leh ina alkaafira gaalku yakulu fii sabcati amcaa toddoba calool buu gaalku wax ku cunaa marka shi wuxuu shabahayba gaaladiibuu shabahay sida muuminiinta cunaan ooma cunee kan mar dambe yaa lai keeni buu yidhi laakiin waxaa dhici kartaa isaguna qof miskiin markuu yahay baahan yahay cuntada markaa iyada a ah, baahida haysa keliya oma cuno ah, wuxuu ka baqaayaa waxaanoo kale inuu heli waayo mar kale marka waa beeganayaa cuntada marka xerta lahaa waxaa la dhihi jiray haddana u cun berrina u cun ayaa la dhihi jiray haddana u cun berrina u cun marka ninkan waa nin baahan cuntadii maanta si alle ku helay si alle ayuu ku helay inuu marka xoogo u cunaayo gaajada haysay kow iyo midda berri haysato meel waxba ku ogeyn ayaa iska dhici karta laakiin cabdulahi bn cumar ijtihaadkiisii waa ka diday ninkan isaga wuxuu yidhi waa maxa ninkan qala xadaanii mxamed bn muhanى qala xadaana cabdiraxman ibn mahdi can sufyaan can abi zubayrin can jaabir bn cabdilah wbni cumara ana rasuula allah nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi almu'minu yakulu fii mican waaxida hal caloola walkaafiru gaalkuyakulu waa cunaa fi sabcati amca toddobo ku cunaa waxadaana ibnu numayrin qala xadaana abi xadaana sufyan can abi zubayr can jaabir can nabiy sala allah alيh ali waslm bimili walam yadkur ibn cumar qala xadثna abu qurayb mxamed bn اlclا qala xadثna abu usama xadثna yaزيid can jadihi can abi musa can الnabiy slى الlah عalيه وsلم nabiga wuxuu ka wariyey qaala nabigu wuxuu yidhi almu'minu mu'minka yaakulu waa cunaa fii mican waaxid buu ka cunaa oo saddexdii meelba wixii cuntada loogu talagalay iyo meeshii cabidii iyo meeshii neefsigii intaba cunto kama dhigee waa qaybiyaa waa tartiibiyaa qanaacana waa qabaa waalkaafiru gaalkuse yaakulu waa cuna fii sabcati amcaa ilaahay ma aaminsana berri baad wax heli doontaa kuma jirto marka toddoba wuxuu dhan bu waa buuxinaya qala xadaana qutayba bnu saciid xadaana cabdاlcaزiz can bn muxamadi can alcala can abi can abi hurayra can nabi sal midli xadiidihim ah. waaga hore masegada iyo caanada caanaha la cuni jiray baadiyaha dhulka qaar ee masegada lahaa ee beeraha lahaan jiray aabbahay baa iga sheekeynaayey xafidahu wa shafaah yaa wuxuu iga sheekeeyey dad warkaan dhallinyarada ahayn rag waxaan garanayaa buu yidhi fiidka hore o dhan aan saaxan jirin darag keli ah markay cuntada la cuno si iskugu beegaayo fiidka hore oo dhan ma saaxanayo ah, masaaxan dhinaca dhulka maba dhigi karaba eh, dhereg darteed qaala wxadaanaa maxamed bnu raafic xadaanaa isxaaq bnu ciisa akhbaranaa malik can suhayl bn abi saalixin can abihi can abi hurayra ana rasuula allah nabiga alayh salam daafa waxaa soo martiyey dayfun marti wa kaafirun gaal buuna ahaa ninkaa martidaa nin marti gaal nabiga soo martiyey calayh salaam gaal hadduu ku soo martiyo marti geli waaka dhaqanka islaamka nabiga alayh salam hadigiisi waa gaal waa ku soo martiyey waad martigelin waad cunto siin waad saaxin ah, wanaagga adigoo u muujiyay ixsaanka iyo biriga iyo soo dhowaynta iyo ta'liifka waxaad dhici kartaa inuuba ku islaamo oo saasi ku islaamo haddii kale uu yaraan cadaawaddii uu ku hayay ay meesha ka baxdo ka nabiga calayhi salaam gaal baa soo martiyey waa martigeliyey fa amara lahu rasuulullah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu u amray bishaatin bixalbi shaat neef ara usoo lisa buu yidhi fa xuliba riba loo soo lisay fa shariba xilaabaha caanaheedo o dhanba waa fuuqsaday uma ukhra mid kale usoo lisuu yidhi fa sharibahu tii kale waa heemaarsaday uma ukhra mid saddexa usoo lisuu yidhi fa waa cabay xataa shariba wuxuu cabay xilaaba sabci shiyaah toddoba riyood caanahood buu cabbay ninka asagaha uma inahu asbaxa waa waa bariistay fa aslama waa islaamay waaga hadduu bariyey islaam ninka asagaha karaamadii iyo soo dhoweyntii iyo ixtiraamkii iyo wixii iyo hidaayadii ilaahay la doonay islaam faamara lahu rasuul llah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray bishaatin usoo lisa ri waa qurey xale cashaheed usoo lisa ri fa shariba wuu cabay xilaabahaa caanaheeda waa cabay wahalri uma amara biukhra mid kale usoo lisa falam yastatimmaha ma dhammaystirin tii labaad waa dhammaystiri waaye iimaankii galay iyo wixii gubaayey ee ololkaha ee gaalnimadahaa oo ka damay iyo isagoo noqday nin waxad fikiraya oo aakhara u fikiraya oo cabsi allah ay gashay oo kal xayawaan oo kale awal iska ahaa kal ancaam buu ahaa inhum ilaa kal ancaam xoolahoo kaleu ahaa haddase wuxuu noqday qof aadama ah muslima toosan alla ka baqaayo qanaacala buu noqday marka waxaa weeyaan waa degay ololkii baa ka baxay faqaala rasuulullah nabiga alay slam ba wuxuu yidhi almu'minu yashrabu waa cabaa fii mican waaxid hal calool waalkaafiru gaalkuna yashrabu fii sabcati amcaa toddoba xeedan buu ka cabaabi waa isla asagii baa calayna sidaa ahaa saa kana sidaa marka abuurka lagama hadlaayee waa qanaacada waxaa laisku dhaafaya iimaanka baabun wuxuu ku saabsan yahay laa yaciibu dacaama cuntada yuuna ceebaynin ma ceebeeyo qofka wixii cunto lagu keenay inaad ceebaysa lama ogolo tacyiib lama ogolo cuntada wax ka sheegideeda laba loo qaybiyaa alikhbaaru washatm inay tahay min baab alikhbaar ka warramid iyo inay tahay asabu washabu watacyiir ceebeen qofba cuntada lagu keena cuntadii waxbaad ka dareentay cusba la'aan weeyaan maalan burlaqan ay leedahay maba bislo oo waxba way yar engegan tahay oo biseelkii baa ku dhiman waxbaa u dhiman waxbaa si ka yar ah marka ikhbaar dhibaato male waa u sheegi kartaa cuntada maanta saasay noqotay saasay ka ahaatay iska hagaaji ninbaaba naseexay ba noqon kartaaba laakiin hadday noqoto waxaanaad keentay maxayt waxa aan macno lahayn ba la soo istaagtay burlaqalley baa taa raaja oo basari ah haddaad tidhaahdo qofkii niyajab iyo qalbijab baa ku dhacaya cuntadaas xalaasha ahna waxbaad ka sheegtay marka labadaas yaa loo qaybinaya xadaana yaxya bnu yaxya wazuhayr bnu xarb waisxaq bn ibrahim qala zuhayr xadaana waqala lakharaan akhbarana jariir can acmash can abi xaazim salmaan can abi hurayrata dawsi qaal maa caaba rasuulu llah ma ceebeynin sala allah alay slam dacaaman raashin qadun weligii kaana wuxuu a ida ishtaha shayan hadduu wax ishtaheeyo akalow waa cuni jiray wain kara hadduu nacana taraka waa ka tegi jiray asagoo yidhi innii acaafuhu ma cuno laysa hu min dacaami qawmi waa soo maray marka wixii aan cayr loola jeedin oo ixbaara dhib ma laha xadaana axmed bnu yuns xadaana sucayr xadaana sulayman alacmash bihada isnaad mila qaala xadaana cabd bnu xumayd akhbarana cabdirazaq cabd bn bn umayr ibn camr wa cumar bnu saciidin sacd cumar bnu sacd abu daawuud alxafari ahaa kunyadiisu kulhum can sufyan can acmash bihada isnaad naxw qaala xadaana abubakr bn abi shayba wabu kurayb muxamed bn muhana ومحمد المثنى وعمرو الناقد بن بكير واللفظ لأبي كريب قالوا أخبرنا أبو معاوية حدثنا الأعمى سليمان عن أبي يحيى مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله nabiga calayh salaam ma arkin caaba dacaama isagoo cunto ceebeeye qadun weligii kaana ida ishtahaahu hadduu ishtahiy oo jeclaadana akaloo waa cuni jiray wain lam yashtahi hadduuna ishtahiyin oo jeclaanina sakata waa iska aamusi jiray nabiga calayh salaatu wasalaam qaala waxadaثana abu kurayb محمد المثنى qaala xadaثana abu mucaawiya can acmash can abi xaazim can abi hurayra can nabi sal l slam bimilihi kitaabu libaasi waziina wuxuu ku saabsan yahay libaaskii dharkii iyo ziinadii iyo isqurxintii libaasku labuu u qaybsamaa waxa la xidho libaasu taqwa iyo libaasu ljasad baa loo qaybiya marka koobaad libaasu taqwa iyo libaasu jasad walibaasu taqwa khayr dharka libaasu taqwa dalika marka libaasu taqwa iyo libaasulljasad libaasuljasadka ayaa waxay u qaybsantaa labo libaasun yuwaari saw'ah dhar cawrada lagu asturto oo iska mashaxaal ah iyo dhar ziine ah oo qurux ah ilahay muxuu yidhi yaa bani aadama khuduu ziinatakum yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii sawaatikum wariisha wa libaasu taqwa dalika khayr marka yuwaarii sawaatikum warishan riishanta waxaa loo walaa ziina dhar quruxsan lagu labisto munaasabaadka lagu tago jumcada lagu tago ciidaha loola baxo iyo dhar aad ku talagashay inaad dantaada iyo shaqadaada ku qabsato thiyaab albadlah la yidhahdo ama fadlah dharka isagaa ah. labadaba waxaa kasii fiican dharka noocuu ahaadaba ha ahaadee aad qabto inaad taqwada u adeegsato ku salaado ood ku tukato ku cibaadaysato cilmiga ku barato meelaha khayrka ooga qayb gasho ilaahay ooga baqdo ku tawaaducdo aadan isticmaalin dharka xaaraamtaa ah ilaahay aad ugu dhowaato waxaad xeranayso ogaatana dharkan aad xeranayso qaarkood waxaa laga sameeyaa qudni geedo geed baa laga sameeyaa iyo suuf iyo waxbaa laga sameeyaa suufkaasna rabbi baa roob u da'siiyey subxaanahu wa tacaala roobkaa ilaahay iyo nicmadaa ilaahay buu ku baxay kadibna intaasoo gacan buu soo maray ilaa maradan aad qabta ay ka noqotay kullu haadaa istishcaar binicami illaah inaad dareento nicmada ilaahay shukrigiisa u celiso khayrkee wanaagga u adeegsato taas waxay wa libaasu taqwa dalika khayr baabun wuxuu ku saabsan yahay taxriimu isticmaali awaani dahab weelasha dahabka in la isticmaalo waa xaaraam waalfida iyo weelasha fidada fi shurbi kucabid iyo wakayrihi cunto iyo wax lamida ama wax kale cala arijaali wanisaa rag iyo haweenba waa ka xaaraam dahabka iyo fidada xadiidku wuxuu keeni doonaa sharaab iyo cunto iyo cabid buu keeni doonaa laakiin fuqahada waxay ka qaateen idikhaar iyo itikhaat iyo qunya yeelasho in la yeeshaba inaan la ogoleen ayay raaciyeen qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya yani oo guryaha la dhigto weelal laga dhigto oo laisku xasan aan la ogolayn wixii dahabkii iyo fidladii ku saabsan xidhashada fidlada waa la ogol yahay dahabkuna haweenka waa loo ogol yahay laakiin weel in laga dhigto cabid iyo cunto iyo laga dhigto waa xadgudub iyo waxay ku tahay noloshii badakh iyo waxay gaadhay takabur iyo isweyneyn iyo tajabur iyo isweynayn bay keentay waxay keentay wixii qofka muslimka ahaa uu ka tawaaduci lahaa aakharana uu ku sugi lahaa inuu adduunka usoo hormarsado saa darteed baa qofka addunyada u isticmaala akhiradu ku helin qala xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maalik can naafic can zayd bn cabdillahi can cabdillahi bn cabdiraxman bn abubakr sidiiq can umi salamata zawji nabi sal l slam ana rasuula allahi nabiga calayh salam qaala wuxuu yidhi aladii yashrabu fii aaniyati alfida weelka fidlada midka ku caba inamaa yujarjiru wuxuu ka shanqarinayaa fii badni calooshiisa naara jahannam jahanama naarteed buu ka shanqarinaya jarjarada waa sawdka markaad wax cabayso qurjucdaa wey marka wuxuu ka shanqarin oo qurqurin doonaa jahanama naarteedu calooshiisa ku gelin doonaabu ayuu nabig aleh isalaatu wasalaam yiri marka waa cabitaanka cuniddana riwaayo kale way jirtaa ama weelal ma laga dhigan karaa wax loo isticmaali karaa kale midaasaa muran ka taagan yahay fuqahada qaarkood ay leeyihin maya xartaan ma bannaano umu salama oo xaaskii nabiga ah zawjadii nabiga calayh salaam waxay lahaan jirtay weel juljul juljulun min fida weel fidba ka samaysan oo timihii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ku hayn jirtay qof jiran markii u imaado intii biyo loogu shabo lagu shubo oo saa loogu ruxo yaa biyaha asagaa la siin jiray uu ku bogsan jiray marka waxaad garanaysaa in isticmaalka kale ayna dhibaato ka ahayn saxaabada agtooda waxadaanaahu qutayba wamuxamed bn rubxin can ilayh bn sacdin xaa waxadaanii caliy bnu xujrin sacdi xadaanaa ismaaciil yacni ibnu culaya can ayub xa xadana ibnu numayr qala xadaana mxamed bnu bishrin xaw xadaana mxamed bn muhana xadaana yaxya bnu saciid xa waxadaana abubakr bn abi shayba wlwaliid bnu shujaac qala xadaana caliy bnu misr can cubaydillahi xa waxadaana mxamed ibn abi bakr almuqadami qala xadaana fudayl ibnu sulayman xadaana musa bn cuqba xaw xadaana shaybaan bnu faruqa qala xadaana jariir can ibni xaazim can cabdiraxmaan asaraaj kulu haulaai can naafic bay ka wariyeen bimili xadiidi malik bin anas bay mutaabacinaya biisnaadihi ihi can naaficu ka wariyey marka riwaayatu maalik can naafic ee soo maray ayay midana mutaabacaynaysaayo naafic baa laiskugu imaaday wa zaada fii xadiidi cali bn muslim can cubaydillaahi ana aladii yaakulu midka cunaya ow amase yashrabu cabaaya fii aaniyati alfida weelasha fidada laga sameeyey waa iyo dahabka inamaa yujarjiru fii badni naari jahannam kii ooy walaysa fii xadiidi axadi minhum ruwaadan xadiidkooda kuma sugna dikru lakli wadahabi akli cunitaan iyo dahab sheegiddii ila fii xadiidi ibni musir cali ibn musir xadiidkiisi bas ku sugan in aklina lagu daro dahabkii dahabkiina fidadiina fidadiina dahab lagu daro sharaabkiina akli lagu daro riwaayata cali ibn musir baa khaas u ah lakin waa riwaayatu iqa maqbuula ziyadatu iqa maqbuula waay waxadaanii zayd bnu yaziid abu macn الraqashi qala xadaثna abu caasim الnabiy الضaxaak can cuثman yacni ibn mura can cabdlah qala xadaثna cabdullahi bn cabdiraxmaan can khaalati habaryartiis musalama aheyd buu ka wariyey qaalad waxay tihi <clears throat> qaala rasuulu lah nabig alayh salaam baa wuxuu yidhi man shariba fii inaa'in weel ninkii <clears throat> ku caba min dahabin dahab laga sameeyey ow fidatin fidla laga sameeyey fa inamaa yujarjiru fii badnihi naaran min jahanam naar jahanama ayuu calooshiisa ku qurqurinaya wey marka dee waxaa weeyaan marka ninka uu qofka uu gaaro heer weelashiisa dahab iyo fidlaba ay noqdaan xaggana dad walaalihiisa oo muslimiinahoo baahan oo gaajaysan ay jirto arrintaa ayada ah dabaqadaasi kala sarraysa laftirkeedu waxay keenaysaa arrinaan fiicnayn bay keenaysaa dadkiibaa baahay u dhimanaya kana dahab buuba weelalka dhiganaya dahab weelalka dhiganaya marka waxaa weeyaan waxay keenaysaa iyada laftirkeedu in walaalahood ay inkisaarulqalbi ku dhaco qalbiga uu jabo baabu taxriimi isticmaali inaai dahabi walfida weelasha dahabkiiyo fidada in la isticmaalo cala arijaali ragga iyo wanisa waa ka xaaraan wa dahabi dahabka khaatam fargashi laga sameeyey iyo walxariir dharka xariirtana cala arijaali ragga keliyu ka xaaraam yahay wa ibaaxati labada waa u banaantaha linisaa haweenkase wa ibaaxati alcalami waxyaalaha midabada ah midabada iyo dunta iyo wanaxwihi lirajuli ninka waa u bannaan yahay maa lam yazid haduuna ka badneen calaa arbaci asaabica afar farood wixii hal calam calaamo ah xariirtii ragga looma ogoleen laakiin wax yaroo dun ah oo saas maradii kale oon aan xariirta ahayn loo almariyey oo lagu yar xardhay ama laba ah ama saddex ah, ama afara ah, afar farood waxaan ka badnayn waxba dhibaato ah maleh leh xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi qabarana abu khaytama zuhayr can ashcad bn abi shacfaa xaw xadaanaa axmed bn cabdillahi bn yunusin qala an زuhayrin qala xadaana ashcai xadaanii mucaawiyata bnu suwaydi bn muqarin qaala dakaltu cala albara binu caazib baan u galay buu leey fasamictuhu yaquul albara binu caazib radi allahu canhu yaa waxaan ka maqla isagoo leh amaranaa rasuulu llahi sala allah alay wasalam bisabcin nabiga toddoba shay buuna amray wanahanaa wuxuu naga reebay can sabcin toddobana waa naga reebay in cadadka la hormariyo macduudkana dib loo dhigo laftu lintibaah baraarujin baa ku sugan oo tiradan la sheegay ee layska reebay iyo tiradan la sheegay ee layska amray maxay noqon doontaa dadku inay soo baraarugaan kii yar maqnaa uu soo noqdo maskaxdiisa soo celiyo amaranaa biciyaadati almariidi qofka jiran in la booqduu nabigana amray calayhi isalaatu wasalaam muslim haya iyo hayra hayaaba haddii aad rajo ka qabto inuu soo islaamo gaalka ama faasiqa isagana waa la booqan karaa laakiin haddaan rajo laga qabin ama mujaahir uu yahay oo xumaantiisa la jahro faasiqa tegiddaa loo tegaayana laga baqaayaba inay ixtiraam iyo qadarin ficilkiisii ay dadka u fahmaan loo tegi maayo amaranaa biciyaadati almariid mariidka in la booqdo loo wehel yeelo loo duceeyo xoogow loo dardaarmo wixii khayr iyo wanaaga la xasuusiiyo aan lagu sii nagaanin inuu asagaba raba mooyeene haddii loo tago aan muddo dheer lagu sii baaqi noqonin arrimahaasaa fiican waitibaaci aljanaasati janaasada hadduu dhintana in la raaco min albeyti guriga ila almasjidi uma ila almasjidi ila almaqbara intaas baa ajir weyn baa lagu sheegay qiraadayn laba oo buurta uxubleeg wa tashmiiti alcaadisi qofka hindhisooday bishardi alxamdu lilah raaciyey in yarxamukallah lagaga farxiyo wa ibraari lqasami dhaarta oo loo baarifoolo awlmuqsimi midka dhaartay wallahi waxaad ii yeelay wallah baa iraaci qofka hadduu ku yidhaahdo xumaanna uunan u soconin inaad u yeesho siay kafaaro u fuulin wa nasri lmadluum qofka laga gardaran yahay ood garab u noqoto af afya adinba wixii aad u tari karto aad u tarto wa ijaabati daaci qofka daaciga ee ku yeeray ee muraad iyo arrimo kugu yeeray inaad ajiibto wa ifshaai salaam salaamta in la faafiyo oon la yaraysanin la fududaysanin dadka isdaba maraaya isdaba maraaya ee insa salaamaynin hadyigii nabigu way khilaafsan yihin sala allahu alayi wasalam dalabatulcilmigaaba ka mida dalabatulcilmigaaba ka mida iska hor imaanaya laysa salaamaynin assalaamu calaykum in la faafiyaa la rabaa assalaamu calaykum assalaamu ismu min asmaa'i illah waa magaci ilaahay sifadaas salaam ay nabadgelyana way xumbaarsan tahay ajirka faraha badanna waa lagu sheegayoo saddexdaba haddaad israaciso soddon ajir baa lagu qori assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxay kaa qaadanaysana male soddon ajir qulubtana waa isku soo dhowaanaysaa maxaba iyo isjeceel ayaa laga helaa isjeceelka iyo maxabadaasna jannaba lagu galaa marka wa ifshaai salaam salaamta in la faafiyo wanahaanaa wuxuu naga reebay can khawaatiima fargashiyo oo mase can takhatumin fargashi bidahabi dahab fargashi laga samaysto dahab in fargashi ragga ay ka samaystaan ayaduna xaaraam wey min kabaa'iri dunuub bay ka mid tahay wa can shurbin cabitaan bilfida fidada in weel laga dhigto wax lagu cabo ayaduna dembi kabiiraa wey naar baaba laiskugu goodiyey wa can ilmayaafiir bari dhowrka xariirta ah marada xariirta ah intii harqad laga dhigto suuf lagu guro barigda la saarto oo baabuurta ragga saaran iyo afuulaay iyo ay salka saartaan taas halkaa ay gaadho xariirba inay ka dhigtaan harqad taasaa la diidan yahay fardahay saaran jireen kooraha wa can ilmayaaiir bari dhowrka wa can ilqasiya xariirta qayb kamida mida ah weeyaana mudallaca wa can lubsilxariiri xariirta guud ahaan walistibraqi xariirta mideeda kamida ah adag iyo wadiibaaji noo xariirta kamid wey minbaba xadfi lkhaasi cala alcaam intaba waa la diidan yahay xadaana abu rabiic alcataki qaala xadaana abu cawaanata alwadax can ashcad buu ka wariyey ashcad ibnu sulaym bihada lisnaadi bimilihi ilaa qowlah hadalkiisa uu yihi waibraarulqasama walmuqsibu uu shakiyey fainahu lam yadkur hada alxarfa maba sheegin fi lxadiidi kuma sheegin wajacala makaanahu meeshiisa wuxuu geliyey waishaad idaal addaal iyo addaalla labada way jirtaa baadida iyo waxaad qofka baadida oo la yahdiyo ama qofka maaragtay wixii baadida oo la yahdiyo waxay ka mid tahay waxyaalaha las amray bay ka mid tahay baadida in la yahdiyo ayib ashcad bin abi shacaas Eh, abu cawaana ninka la yidhaahdo weeye ninka lagu leeyahay fainahu lam yadkur muna hada xarf اxadiiث wajacala makanu inshaa abu cawaana qala wxadana abu bakr bn abi shayba xadana cali bn musnxa wxadana cثmaan bn abi shayba qala xadana jariir kilahuma can shaybani abu isxaaq shaybani sulayman bn fayruz can ashxad bn abi shacfa bhada اlisnaadi mil xadiiثi zuhayrin waqaala ibraari اlqasb saas wey dhaar qof hadduu dhaarto adnaha ka garab dhaaranin u yeel min hayri shakin shakilaan qasam iyo muqsimtii shakigahayd riwaayadan ma laha wazaada fi lxadiidi wuxuu ku ziyaadiyey qofkan mutaabacada wataa wa can ishurbi fi lfida in weel fida lagu cabo fa inahu man shariba qofkii caba fiiha weel fida laga sameeyey fi dunya adduunyada lam yashrab fiiha weel fida kuma cabaayo fi laakhirati aakhira xataa janna hadduu galo weelasha ahlu jannaha waa dahab iyo fido wey ah, qawaariira min fida weelal fida ka samaysan iyo dahab iyo fida weeyaan qiimo badan oo dhalaalayo sida loo hagaajiyey aad qaruurada moodayso marka qofkii adduunka ku caba aakhare kuma cabaayo liannahu istacjala shaya qabla awaanihi facuuqiba bixirmaanihi ayaa lagu ciqaabayaa waxadaanaahu abu kuray maxamed binu lcala waa khamradii o kale ninka addunyada ku caba aakharo midan macaana udgoonaya jannada ah ma cabaayo waxadaanaa abu kuray maxamed binu lcala xadaanaa ibnu idriis mxuu eh, ahaa eh, abu idriis owdi ahbaranaa abu isxaaq ashaybani walay bn abi sulaym leyth bin abi sulaymna waa nin daciifa laakiin mutaabicu ku yimid dhib male can ashcad bin abi shachaa biisnaadihim walam yadkur ziyaadata jariir ma sheegay wabnmusir ziyaadadooda xadana mxamed bn muana wmasha qaala xadana mxamed bn jacfar xaw xadana cubaydulah bn maca xadana abi xa waxadana isxaaq bin ibrahim qaala akhbarana abu caamir alcaqdi xaw xadana cabdiraxman bn bish xadana bahz bn asadin qaaluu jamiican xadana shucba can ashcad bin sulaym biisnaadihim wamacnaa xadiiihim iyo xadiidkooda macnihiisa way sheegeen ilaa qowlahu wa ifshaai salaam mooyeene fainahu qaala badalaha wuxuu yidhi waraddi salaam salaamta oo la radiyo ifshaau salaam iyo raddu salaam waa isu xidhan yihiin wa qaala nahaana can khaatami dahabi fargashi dahaba aw xalaqati dahab ama jijimi iyo wax gacanta la gashadoo dahaba waxadaana isxaaq bn ibraahim ahbarana yaxya bn aadam wacamr bn muxamed qaala xadaana sufyaan can ashcad bin abi shacfa biisnaadihim waqaala waifshaai salaam waxaatimi dahabi min hayri shakin buusaa yidhi qaala xadaana saciid bn camr bn suhayl bn sahl bn isxaaq bn muxamed bn ashcaf bn qays qaal xadaana sufyaan bnu cuyayna samictuhu waxaan maqlay yadkuruhu asagoo ka warramaya can abiarwata abi farwa anahu samica wuxuu maqlay abu farwahaas cabdallahi bnu cukayn oo qaala yidhi kunaa maca xudayfata bilmadaa'in xudayfa bnu lyamaan ayaan meesha madaa'in la yidhaahdo la joognay oo asagana madax buu ka ahaa fastasqaa xudayfatu xudayfa waraab dalbooyni warna soo waraabiya dadkii meesha deganaaya loogu yimid oo markaa gacanta muslimiinta soo galay ayuuna soo waraabiya jir iyo fadhi baa lagu jiraa waxaa booday marka odaygii ninkii magaalada madaxda ka ahaa fa jaahu dihiqaanu dihiqaan waa qaryada iyo tuulada ninkii iyo qaryo beeraley ahaayeen qaryadaas beeraleyda ninka duqa ka ahaa hirmaankaha odaygaha madaxda ka ahaabaa wuxuu la yimid bisharaamin sharaab min inaa'in min fida fii inaa'in weel oo min fidatin fida ah ayuu oo la yimid madax adeegiisa safiir intaasu jeer baa layihi annaga muslimiin haddaan nahay arrimaha ma isticmaalno waa qabay wixii nidaama ah islaamka waa loo gudbiyey marka madax adeeg baa weli ku jiraya kisiraaninimo weel fida isagoo ku wada sharaab ayuu keenay faramaahu bihi waxaa ku ganay xudayfe ayaa ku tuuray wa qaala wuxuu yidhi in dadka indhaqaadeen oo idhaga qaadeen oo yar yaabeen buu ka saaray wuxuu yidhi inii ukhbirukum waxaa idiin sheegayaa hayla yaabin annii anigu qad amartuu ninkan waxaan amray in badan allaa yasqiinii inuun igu waraabinin fiihi weel fida ah marka anuu igu xanuujinaya aan ugu dhibayaa fa ina rasuula allah nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi laa tashrabuu fii inaa'i dahabi weel dahaba ha ku cabina walfida ha ku cabina nabigaasaa yidhiye nabiga annagaasaa yidhi hana uu keenin marka waxaa weye amarjelin buu wadaa walaa talbasuu ha xidhanina buu nabigu raaciyey addiibaada dharka diibaajkaa walxariira iyo xariirigta fa inahu lahum gaalada fi dunya adduunyada iskale wa huwa lakum idinka ayaa iskale fi laakhirati aakhirana yowma alqiyama maalinta qiyaama adduunyada gaaladaa iska isticmaasho oo gaalnimo wax ka weyn ma laha haddayba gaaloobeen usuulu shareeca ay diideen furuucu shareecana waxba kuma aha way iska samaynayaan saa darteed ayagaasa adduunyada isticmaalaa loo wadaa saa darteed lagama fahmaayo alkufaaru hayru mukhaatabiina fii furuuci shareeca ayay qaarka qolada kale ay leeyihiin oo qaarkoon waxay leeyihin waa kan wahum lakum fi laakhira waa la ogolaaday hiya lahum fi dunya inay isticmaali karaan waxyaalahaas oon lagula khidaabaynin daaya la dhehaynin alkufaaru hal ilkufaaru mukhaadabuuna bifuruu shareecati am laa ayaa khilaaf ka taagan yahay waa masale usuuliya oo usuuliyiintu ay isku hayaan amaradeeduna natiijadeeduna ayna wax weyn sii ahayn maxaa yeeley mid walba waxau leeyahay qolada le waa lagula khidaabay lagula khidaabayo gaalku wixii laga reebay hadduu ka tago ajir ka heli maayo oo furuuc abahaa hadduuba gaalba yahay wixii la amray hadduu la imaadana ajir ka heli maayo laba gooraba wahuwa lakum fi laakhira yowma alqiyaama qaala waxadaanaahu ibnu abi cumara xadaanaa sufyaan can abi farwata aljuhani qaala samictu cabdallahi bnu cukayman yaquulu kana kunaa cinda xudayfata bilmadaa'in baan joognay fadakara naxwa walam yadkur fi lxadiidi ywma alqiyaama qaala waxadaanii cabduljabaar bn lcala xadaana sufyaan qaala xadaana ibn abi najiixin awala can mujaahid buu nooga warramay can ibni abi leyla buu kasii warramay can xudayfa marka hore saasuu sanadku ahaa uma xadaana yaziidu samicahu min ibni abi leyla inuu ka maqlay can xudayfata uma kadib xadaana abu farwa haddana noo warramay qaala wuxuu yidhi samictu ibnu cukayn fadanantu waxaan u maleeyay ana ibna abi leyla inamaa samicahu min ibni cukaym inuu toos oga maqlay qaala kunaa maca xudayfata bilmadiina ibnu cukaym wuxuu yidhi xudayfaan madaain la joognay madaain fadakara naxwu walam yaqul yowma alqiyaama sanadkii weeyaan in badan ba hadda sanadka waa la bartay culays weyn naguma hayo hadda waqti badanna naga bixin maayo mutaabacaadka iyo sanadka iyo ziyaadaadka iyo nusqaanta iyo waa la fahma alxamdu lilah وxadaثna cubayd الlahi بن mعاad الxmbri xadaثna abi xadaثna شhucبة can الxakم ibn cutayba alkuufi faqiih anahu samca cabdiرaحman yacni ibn abi leyla buu maqlay qaala shahidtu xudayfataan xaadira istasqىa bilmadaa'in madaa'in isaga oo waraab dalbo oo yidhan waraab noo keena hadda waxaa sidaa leh cabdiraxmaan bin abi leyla wuxuu mutaabaceynayaa ninka la cabdullahi bnu cukayn labadaba waa joogeen goobjoog bay ahaayeen istasqىa bilmadaa'in faataahu insaanu nin baa wuxuu ola yimid dihiqaankii weeyaane biinaain weel min fidatin fiduu oo la yimid sharaabkii isagoo ku wada wadakarahu bimacnaa xadiidi ibni cukaym can xudayfa marka xadiid ibni cukaym baa la mutaabicayn waxaa mutaabicaynaya ibn abi leyla labadaba xudayfa waxadaana abu kurayb abubakr bin shaybata qaala xadaana wakiixa waxadaana ibnu muhana wabnu bashaar qaala waxay yidhaahdeen xadaana maxamed bnu jacfarin xaa waxadaana maxamed bn muhana xadaana ibn abi cadiyin محمد xdثnي cبدالرحمن بن بشhر xdثna بhز بن أسد كلهم عن شعب بمثل xadيiث معاad وإسناadihi معاad xadiidkiisii iyo sanadkiisii ayay ku raaceen walam yadkur أxadu minهم intan mutaabacaynaysa معاad oon soo maray sanadkii معaade aawe معaad معaad الcambri wey cubaydاللahi بن معاad الcambri معaad الcambariga sheekha labaada ee ka warinaya aabihiis Ah, kaa weeye kaasay wada mutaabicinayaan walam yadkur axadu minhum fi xadiidi shahiidtu xudayfan xaadiraydan uu leeyahay ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo eh, cabdiraxmaan bin abi leyla hayra mucaad mooyaan waxdoo keligii baa saa yidhi inamaa qaaluu ina xudayfata istisqaa bay ka bilaab cabdullahi bin cukiim xadiidkiisii iyo ibn abi leyla labadaas dariiq buu xadiidku leeyahay waxadaana isxaaq bin ibraahim akhbaranaa jariir can mansuur xaw xadaana maxamed almuhana xadaana ibn abi cadi can ibni cawn cabdullahi moxamed بن cawn ibn cawn cabdullahi ibn cawn ibn ardabaan kilaahumaa can mujaahidin can cabdiraxmaan ibn abi leyla can xudayfa can nebi sal slam bimacna xadiidi man dakarna qaala xadaanaa moxamed ibn cabdillahi ibn numayr qaala xadaanaa man dakarnaa de mujaahid baa hadda kusoo biiray mujaahid raggii aan soo marray uu mutaabicinaya u raacaya cabdiraxmaan bin abi leyla iyo ibn cukayn iyo kuwa kalena iyan waa ismutaabicinayaan xada ku haya gidigoodna waxay iskugu imaanayaan xudayfa bnu yamaan baa midaarka xadiidka ah qala xadaثna mxamed bn cabdالlahi bn numayr xadaثna abi xadaثna sayf qaala samictu mujaahida ibnu jabrin yaqul samictu cabdiraحman bin abi leyla cabdiraman mujahid wuxuu ka warinaya abdiraحman bin abi leyla wuxuu ka warinaya ayib daahir cabdiraحman bin abi leyla waxaa ka warinayey rag kalea ka warinayay raggaa faraha badan ee soo maray iyo alxakam bn cutaybe iyo ka warinayay mujaahidna waka waa soo galay samictu waxaan maqlay buu leeyahy cabdiraxmaan bin abi leyla qaal isagoo yidhi istasqaa xudayfatu xudayfa binu yamaan baa waraab dalboona waraabiya yidhi fasaqaahu majuusiyun mid majuusi ah oo dihiqaan ah yaa soo waraabiyey biyo u keenay fii inaa'in weel min fidla ah ugu soo shubay fidladana dahabka iyo fidlana sharaab laguma shubto inamaa yujarjiru badnahu naara jahannam aan soo maray waana ka afeeftay hadda ka hor xudayfe ninaan waxba ogeyn uun kama nixinin ee hadda ka hor u sheegay madax adeeg buu ku ogaaday marka kol hadduu madax adeeg ku ogaaday oo ishaaradii uu fahmi waayey inuu si toosa marka u tacsiiro tacsiir wey ninka madaxda ana waxaa u bannaan inuu la baashiro tacsiirta isagoo dad kale aan u marin oo dad kale aan dhihin tacsiiro edbiya toos buu u tacsiiri karaa cumarba saasuu ahaan jiray toos buu u edbin jiray qofku garan waayo fa qaala wuxuu yidhi innii samictu waxaan maqlay rasuul allaahi sala allahu calayh waaalih wasalam nabigoo yaquulu leh laa talbasu lxariira dharka xariirtaa xidharina guud ahaan wala diibaaja xariirta ka midoo ibriisam lagu daray wey walaa tashrabuha cabina fii aaniyati dahabi walfida dahabka fidada weelashooda walaa taakuluha cunina fii sixaafiha xeedhooyinkooda iyo saxamadooda cuntaha ku cunina fa inahaa weelasha dahabka ah iyo weelasha fidada lahum gaalada fi dunya adduunyada isticmaalaya aakharo waxba ugama horeeya idinkaste aakharaad isticmaali doontaane hal falaa tastacjiluu ha degdegina wallahu aclam bilahi towfiq sala allah waslama cala nabiyina maxamed